alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed aayadda inoogu dambeysay aayat اlacraaf aakhirkeeda waxaa ku jiray ama ku sugnaa alaa lahu اlkhalq wاlamr tabaaraka allahu rab اlcaalamiin ilaahay waxaa u sugnaaday makhluuqaadka iyo amarka amriga waxaa looga jeedaa sharcigaa loo jeedaa waxay culammadu ka daliishadaan inaan markaa hadalka ilaahay inaanu makhluuqa ahayn oo makhluuqaadka aanu ka mid ahayn waayo catafka waxaa u asalaa ah takaayur oo labada shay la isku cadfayaa inay kala duwan yihin baa u asalaa ah kala duwanaanshahaasi marba si ha noqdeen marka amarku inaanu makhluuq ahayn baa laga qaadanayaa oo ilaahay hadalkiisu aanu makhluuq ahayn adillo kalena culamadu waa ka daliishadaan kalaamka ilaahay waa munazal waa mid la soo dejiye waana hayru makhluuq ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihin sidaas tabaaraka wa tafaacala min albaraka waxaa khayrkiisa iyo barakadiisu badatay allah rabbulcaalamiin khalaa'iqda rabbigood ayaa khayrkiisa iyo barakadiisu badatay bacdu alculamaana tabaaraka waxay ku fasireen bimacnaa tacaala waa korreeyey ama tabaaraka bimacnaa tacaadama yacni waa weyn yahay oo waa weynaaday yacni mid weyn weeyi waa mid cadiima oo weyn laakiin tafaasiirtaasi waa macnaha ka laazimaayo wey laakiin asal ahaan waa tafaacala min albaraka sheikhu wuxuu yihi raximah اllah warabu huwa almacbuudu rabbigu waa ka la caabudo weeye oo rabbiga xaqa ahi waa macbuudka xaqa ah waddaliilu qowluhu tacaalaa waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum dadow ucbuduu rabbakum caabuda rabbigiin aladii kaasoo khalaqakum idin abuuray waaladiina kuwiina abuuray min qablikum idinka hortiin ahaadayna abuuray lacalakum tattaquun waxaa mudantiin inaa ilaahay ka baqataane ama waxaa u caabuddaan likay tattaquun likay tattaquu si ay ilaahay uga baqataan aawadeed ilaahay u caabuda aladii jacala lakum alarda firaasha aladida aladii ka bedel caabuda rabbigiin aladii kii kii caabuda rabbigiinaasoo aladii kii ahaaday jacala lakum alarda firaasha idinka yeelay arlada firaash ama gogol idinka yeelay waasamaaa binaa'a samadana idinka yeelay mid dhisan ama mid dhisma u saaxiiba idinka dhigay rabbigiinaa caabuda wa anzala min asamaa'i maa'a idinkana soo dejiyey xagga cirka idinka soo rogay maa'an biyo idinka soo dejiyey rabbigaas caabuda waa roobkii fa akhraja bihi min athamaraati risqan lakum oo fa akhraja soo bixiyey bihi ay bisababi ilmaa biyaha daraaddii ku soo saaray min athamaraati xaalay midhayaalka ka mid tahay risqan arsaaq soo saaray lakum idinka aawadin u soo saaray ama risiqaasoo lakum idinka idin sugnaaday soo saaray falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun ha yeelinina ilaahay ha u yeelinoo ha u ictiqaadinina andaadan qaar aad la simaysaan ama ku shabbahaysaan ama la masaynaysaan wa antum taclamuun idinkoo garanaya inaanu ilaahay nid lahayn oo mid markaa u dhigma ama la siman ama shabbaha inaan u jirin idinkoo sidaa garanaya ilaahay hau yeelina nid ha u yeelina midaa la simaysaan labada aayadood oo sheikhu soo deliishaday waxa uu sheikhu ka deliishanayaa rabbiga xaqa ah inuu yahay almacbuudu alxaq yacni ka la caabuday xaqa ah inuu yahay oo rabbiga iyo ilaah waa markaa isku mid bay ku dhici oo ilaahay waa alrabu alxaq waana almacbuud alxaq waa ka rabbiga ee xaqa ah waa rabbulcaalamiin khalaa'iqdao dhan waa kii u rabbiga ahaa waana ka xaq lagu caabudo oo mutaysanayo in la caabudo marka ilaahay wuxuu u yeedhay dadka yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum waxaanu amray inay allah oo keliya caabudaan waa innaga aayaddan hore usoo qaadannay amarka ugu horeeya ee qur'aanka qiraa'adiisa marka lasoo bilaabo min alfaatixa laga soo bilaabo ruuxa la kulmayaa waa amrun bitawxiid waa aayaddan ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum waayo ucbudu waxaa loo jeedaa waxiduhu bilcibaada cibaado ku keliyeeyo keligii caabuda waxa uu la gaarka yahayna u ictiqaadiye aladii khalaqakum waladiina min qablikum aladii waa sifo rabbigaa la sifaynaya sifadana waxaa u asala in wax lagu saarayo ixtiraaz ay faa'ideynayso waatuu alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu yidhi walaslu fi lqayd ixtiraazu wayaqil ligayrihi kakashfi tacliilin juhil asal waxa waa ah sifada ixtiraaz in wax lagu saarayo oo wax lagu bixinaya u asal yani waa sida u haalibka waa u asal waxaa loo jeedaa waa u haalib laakiin iyadan waxba lagu saarayn sifada oo ixtiraaz aynay faa'iideyneyn waa yar tahay waa qaliil wa yaqil ligayrihi ka kashfi tacliilin juhil ixtiraaz waxaan ahay timaadaa waa yar tahay markaana faa'iide kama madhna ee waxaa loo jeedaa inay tahay sifa kaashifa sharaxana sheikhu waa ku ishaaraya ibnu cuthaymiin raximana allah wa iyaahu oo waxau yidhi qawluhu aladii khalaqakum hadihi sifatun kaashifatun tucallilu ma hadalku allah yidhi aladii khalaqakum waa sifo caddaynaysa la sifeeyaha oo sii waadixinaysa oo sii tacriifinaysa cillaynaysa oo sababaynaysana waxa hor maray oo sifada kaashifada ahi waxay u timaadaa iyadoo tacliil faa'iidaynaysa ama tawkiid faa'iidaynaysa marka hadda tani waa sifa kaashifa waxaynay faa'iideynaysaa tacliil tacliil waa maxay waa sababayn shayga hore sabab looga dhigaayo waxa ka dambe shayga hore iyo shayga ka dambeeyo sabab laysaga dhigaayo oo sifada waxay noqonaysaa sabab bay noqonaysa xukunka horena wuxuu noqonayaa musabab buu noqonaya macnaheedu waxay tahay maadaama ilaahay keligii idin abuuray oo aan cidi yacni markaa aynay abuurka la samaynin oo uu keli la yahay abuuritaanka keligii caabuda waayo siduu keligii u abuuru wuxuu xaq u leeyahay in keligii la caabudo markaa sifadii waxay noqotay sabab xukunkii horena musabab oo kalu noqday ucbudu oo cibaadadii waxay ka sababowday in cibaadada ilaahay loo keliyeeyaa inuu abuuritaanka la keliyahay baa u sabab ah markaa siduu abuuritaanka ula kelida yahay yacni keligii caabuda ay ucbuduuhu liannahu rabukum aladii khalaqakum famin ajli kownihi alraba alkhaaliqa kana lizaama calaykum an tacbuduuh isagoo sheikhu sii caddaynaayo wuxuu yidhi ilaahay caabuda waayo waa rabbigiinnii idin abuuray inuu yahay rabbigiinnii idin abuuray inuu yahay daraaddeed waxa waajib idinku noqotay inaad keliga caabudaan walihaada naqulu yalzamu kula man aqara birububiyat illahi an yacbudahu waxdah saas aawadeed baanu odhanaynaa buu sheikhu yidhi raxmat ullaahi calayh waxaa waajib ku ah mid kasta oo qira rabbinimada ilaahay inuu allah oo keliya caabudo wa ilaa kaana mutanaaqidan haddaanu sidaa yeelin wuxuu noqonayaa mid isburinaya ayuu noqonayaa oo warkiisu iska hor imanayo marka aladii khalaqakum sifanimo lagama qaadanayo ixtiraas laga qaadan maayo aladii khalaqakum ixtiraas wax lagu bixinayo laga qaadan maayo oo marka la yidhi caabuda rabbigiin rabbiyo badan oo midna ina abuuray qaarna ayna qaarna aynay ina abuurin oo lagu bixinayo kuwaan ina abuurin loogama jeedo aladii khalaqakum ee rabbi qudhaynu leenahay rabbigaasina waaxidka ahi waa ka ina abuuray ee abuuritaanka la kelid ah sidaas aawadeed keliga caabuda aayadda dambe waxaa markaa ilaahay isku sii sifeeyey inuu arlada inooga yeelay gogol firaash buu inooga dhigay jacala waa bimacnaa sayara gogol bay arladu inooga dhigantay nin baa yidhi bay yidhaahdeen xoogaa maskaxdiisu aynay caadi ahayn ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi weligay waxaan firaash ahayn kuma seexan waxaan malab ahayna ma cunin waa nin macruuf oo la garanayay markaasaa la say u suuragal tahay wuxuu ihi hurdada ma doonto waa soo jeedaa soo jeedaayo marka dambe ayuunbaa hurdadu iga qaalib noqotaa buuri ya markaana meesha igu qabsataa oo meeshii kale hurdo macaan baan seexdaayo ya waxa weeye meeshaan markaas seexdaaba gogol bay waa firaash nin yara xanuunsanaya u ahaabaa la yidhio siduu isaga soconayo marka dambe markuu intaasoo maalmood soo jeedo ayuunbu sidii wax suuxay dhici jiray ya dabeedna ilaa wakti waktigiisu halkaa jiifi jiray yidhahde marka ruuxi markaa ma doondoonaayo meeshanaa hadha iyo meeshanaa bacda iyo meeshanaa waxyaalliino gogoli taallaa iyo meeshanaa isku siman iyo meeshanaa kala dheer cuntadana wuxuu yidhi waan gaajo cunaa wax iskama cuna buuri waa iska daayaa cuntadoo si aan u joogo markay aansaa naf baa ku haysaa baan wax cunaa bui markaana wax waliba waa i mala buuri ya marka almuhim waxaynu uga jeednaa ulilcibra lilcibra kollay sax maaha siduu sameeyey lakiin nin xanuunsanayu aha waxayse ku tusinaysaa inuu caqli u dhashay arlada ilaahay wuxuu inooga dhigay firaash gogol buu inooga dhigay samadana mid dhisan oo dhisma u saaxiibu inooga dhigo waa saqafka arlada ka sarreeya xagga cirka ilaahay wuxuu inooga soo dejiyey biyo oo roob buu inooga shubay markaasuu roobkaas sababtiisa wuxuu ku soo saaraa midhaha iyo waxa la cunayo fa akhraja bihi min athamaraati risqan lakum waxaa ku sugan asbaabta in la sugaayo ayaa ku sugan aayadda waayo bihi baadu waa sababiyaa la yidhahdaa sababnimay faa'iidaynaysa ashaacirada oo markaa ictiqaadka inxiraaf kaga dhacay iyagu waxay yidhaahdeen lama odhan karo musababku wuxuu ku xasilay bisababihi ee waa in la yidhaahdaa cinda sababihi musababku wuxuu ku yimaadaa shayga la sababay sababta daraaddeed buu ku yimaadaa haddii la yidhaahdo waa ictiqaad jaban bay yidhahdeen oo saxna ee waa in laha cinda sababihi sababtiiyo musababka isku dhawaaday laakiin sababtu musababka ma keensan warkaa ay sheegeen waa war baatila waayo bihiday diidayaan baa qur'aanka ku aada ugu sugan oo mawaadica aada u fara badan soo aroortay calaa sabiil misaal aayaddan baa ka mid ah fa akhraja cindahu allah ma odhan ee fa akhraja bihi buu yidhi hadda bihiday diidayaan aayaddu way tasriixinaysaa waxay ku tusinaysaa qofku hadduu inxiraafo yacni daliilku isagoo arkayo haddana inuu khilaafayo bal masalo nusuustii ku caddahay diidayaane mas'alo istinbaad oo nasku aanu ku caddayn maxay ka odhan lahaayeen waa kuwa le laa bihi bal cindahu musababku sababta agteeduu xasilaa laa bihi isaga daraaddii kuma xasilo dee qur'aankii wuxuu inoo sheegayaa inuu bihi ku xasilo sababta iyo musababkana ilahay baa isku xidhay mid walbana ilaahay baa abuuray sababta iyo musababkana ilaahay baa qadaray marka tawxiidkii wax waxyeelaya kuma jiro ee waa sida xaqa ah ee nusuustu sheegayso falaa tajcaluu lilahi andaadan andaad waa jamcu niddin nid marka la jamciyo andaad baa lagu jamcinaya waa sida shibhun ashbaah mihlun amhaal wasnan wa macnan xagga wasniga iyo xagga macnahaba oo niddun iyo shibhun iyo milun waa isku wasni jamacyaduna waa isku wasni andaadun iyo ashbaahun iyo amhaalun qaara ilaahay ku shabahaysaan ama la masaynaysaan ama la simaysaan ilaahay ha u yeelinina oo wuxuu ilaahay la gaarka ahaa oo cibaadada ah haddii cid kale lala siiyo dee ilaahay baa cid lala simay noqonaysaa oo xaggii cibaadada iyo xubbiga iyo tacdiimka iyo weynaynta ayaa lagala simay saas aawadeed baa nabiga sala allahu aleyh wasalam markuu maqlay nin yidhi maa shaa allah wa shaa muxamed ama maa shaa allah wa shi'ta nin baa wuxuu yidhi wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam arrinku wuxuu noqonayaa sida ilaahayna doono nebi muxamedna sala allahu aleyhi wasalam uu doono markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam ajcaltanii lilaahi niddan ma waxaad iga yeeshay midaad ilaahay la masaynayso ama la simayso miyaad iga dhigtay ha iga dhigin marka awalu nahyin oo qur'aanka markuu ruuxu soo bilaabo qiraa'adiisa la kulmayaana waa nahyun can ashirki waa reebis shirkiga la reebaayo falaa tajcaluu lilahi amdaadan wa antum taclamuun idinkoo garanaya ilaahay inaanu nid lahayn oo keligii uu xabuuro keligii wax arsaaqo cid kale ilaahay ha la siminina cid kalena ilahay ha ku shabihina waxay kale culammadu yidhahdeen falaa tajcaluu lilahi andaadan shirkul asqarka laftiisa waa nafyinaysaa waa nahiyin waa nahiyinaysaa bay yidhahdeen shirkul asqarka shirkiga ka weyn ka yar laftiisa waa reebaysaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan waana sida saxaabada laga soo naqliyay inay ku fasireen xadiiskan laftiisana waa sida laga qaadanayo ajacaltanii lilaahi niddan oo maadaama marka la yidhaha maa shaa allah washi'ta shita ay noqonayso nooc yeelitaan ilaahay loo yeelayo cid lala simaayo walow si dhammaystiran bayaan loola simine dee nahyiga inay gudagasho bay keensanaysa waayo falaa tajcalu siiqadu waa caamah oo ficilka haddii la nahiyo ama la nafiyo ou siiqa nahyiya noqdo sida falaa tajcalu ama nafyiba uu galo waxay culammadu qabaan inuu cumuum faa'iideynayo oo laga qaadanayo caamnimo caamnimo in laga qaadanayo waayo ficilka macnihiisa waxaa ka mid a xadaska ama masderka macnihiisu ficilkuu ku guda jiraa marka masderkii mudamanka ahaa ee ficilka ku guda jirayna nahyigu waa ku dhacaya kaanahu kaanahu yani markaa nakira fi siyaaqi nahyi inay meesha taallo oo kale marka falaa tajcaluu lilaahi andaadan waxay noqonaysaa nooc kasta oo jacli ah oo yeelis ah rabbi andaad loo yeelayaa la reebayaa andaad oo dhan baana la nahyeeya andaaduna waa nakiratun fi siyaaqi annahyi marka xagga ficilka iyo ka loo yeelaayo labadaba aayaddu caan bay ku tahay saxaabaduna waa ku fasireen shirkul asqarku inuu soo gudagelayo cumuumka aayadda sida cabdullahi bnu cabbaas laga soo naqliyey lowlaa hadihi lkulaybatu la ataana lusuus erayada la midkaa ah inay uu yidhi waxay ka mid tahay rabbi oo andaad loo yeelay qaala bnu kasiirin raximah llahu tacaala sheikha marka la yidhaahdo ibnu kasiir saaxibu tafsir waxa uu yidhi alkhaaliqu lihadihi alashyaai huwa almustaxiqu lilcibaada ka abuuray ashyaadan makhluuqaadka ee aayadda lagu soo sheegay waa ka mutaystay in la caabudo mutaystay weeyi oo ilaaha idinka idin abuuray oo dadka abuuray oo arlada gogasha idinka dhigay oo samada dhismaha idinka dhigay mid dhismo u saaxiiba oo roobka idin soo shubay oo nabaadka sababta roobka idinku soo saaray waa ka mutaysanaya keligii inaa caabudaan wa anwaacu alcibaadati alatii amara allahu biha noocyada cibaadadae uu ilaahay amrayna mislu lislaami waa sida islaamnimada waliimaani iyo iimaanka walixsaan iyo samafalka wa minhu adducaau nooca cibaadaday ka mid ahaatay baryada ilaahay la baryaayo waalkhawfu iyo baqashada ilaahay laga baqanayo waalrajaa'u iyo rajada ilaahay la rajaynayo la daraynayo watawakulu iyo tala saaradka ilaahay la tala saaranayo waalragbatu iyo jacaylka iyo rajada isku jirtaa ee ilaahay la rajaynaayo lana jeclaanayo yacni raxmaddiisa iyo waxa wanaagsan agtiisa ahaaday iyo warahbatu baqashada laga baqanaayo yacni marka cadaabkiisa laga baqanayo oo allah laga baqanayo waxay ka mid tahay waa nooc cibaado ah waa alkhushuucu iyo isdullaynta ilaahay la isu dulaynayo waa cibaado khashyatu iyo baqashada ilaahay laga baqanayo lana weyneynayo waa cibaado waalinaabatu iyo noqoshada xagga ilaahay loo noqonaayo walisticaanatu iyo kaalmo weydiisadka ilaahay la kaalmo weydiisanayo walisticaadatu iyo magangalka ilaahay lagala magangal weydiisanayo walisticaadatu iyo magangalka ilaahay la magangal weydiisanayo oo la magangelayo walistigaathatu iyo gargaar weydiisadka ilaahay la gargaar weydiisanayo wadabxu iyo gowraca ilaahay loo gowracaayo wanadru iyo nadarka ilaahay loo nadraayo wakayru dalika iyo shayga aynu soo sheegnay waxyaalo kalaan ahayn oo min anwaaci alcibaadati noocyada cibaadada ka mid a allatii cibaadadaasoo amara allahu biha uu ilaahay amray kulluha lilahi tacaala dhammaanteed noocyada cibaadadoo dhami ilaahay oo qurhay u sugnaatay oo isagaa la gaara oo u xaq leh wاdaliilu قوله tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay uu yidhi wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada waxaa kaloo lay waxyooday ana almasaajida lilah qul uuxiya ilaya halkaasaa ku camal falays waxaa kaloo lay waxyooday ana almasaajida lilaah amaakinta lagu sujuude lagu tukadaa ilaahay unbay u sugnaatay oo rabbi baa iska leh falaa tadcuu ha caabudina maca allahi allah la jirkiisa axadan cidnaba ha caabudina ilaahay cid kale ha la caabudina ee keligii caabuda faman sarafa minha shayئa ligayr اllah ku kastoo leexiya minhaa xaalay cibaadada ka mid tahay shay-an shay leexiya ligayr illahi ilaahay cid aan ahayn u leexiya fa huwa mushrikun kaafirun kaasi waxa weeye waa mushrik ilaahay cibaadada cid kale la wadaajiyey oo la caabuday oo kaafirun gaal ah waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisuu ilaahay uu yidhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabuhu cinda rabbih waman yadcu ku kastoo caabuda maca allahi allah la jirkiisa ilaahan macbuud caabuda mid la caabudo macbuudkaasoo aakhara kala caabuda macbuudkaasoo laa burhaana lahu bihi aan wax daliil iyo xuji aynay ugu sugnayn caabuda fa fainamaa xisaabuhu cinda rabbih xisaabtiisu waxay ahaatay oo qura rabbi agtiisay ku sugnaatay oo ahaatay inahu laa yuflixu alkaafiruun innahu sha'nigu iyo arrinku laa yuflixu ma liibaanaan weeye alkaafiruuna gaaladu ma liibaanto sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah noocyada cibaadada dhammaanteed noocyada cibaadada dhammaanteed waa in ilaahay loo gaar yeelaa oo keligii lagu caabudaa cibaadadoo dhanna waxaa waajiba in ilaahay loo gaar yeelo haddii nooc anwaacda cibaadada ka mida ilaahay cid kale lala wadaajiyana waxay noqonaysaa gaalnimo gaalnimoay ay noqonaysaa marka cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay nebi la soo diray iyo malag xagga ilaahay loo dhoweeyey ilaahay lama wadaagaan cid kalena lama wadaagto cibaadadu waa xaq ilaahay la gaar yahay raallina aanu ka ahayn in cid kale lala wadaajiyo noocyadii cibaadadu sheikhu wax ka sheegay waa sida islaamka buuri waa sida iimaanka iimaanka waxaa jira nooc ilaahay loo gaar yeelayo wbada baynana wbaynakum alcadaawat walbagdaء abada xata tu'minuu biاllahi waxdah yacni waxaa ka daahiray oo ka muuqday dhexdeenna colaad iyo nacayb aynu isnecabnahay weligeen ilaa ay ilaahay keligii rumaynaysaan xataa tu'minuu billaahi waxdah haddii la yidhaahdo iimaanka maxaa sababta loo yidhi maxay tahay xataa tu'minuu billaahi waxdahu iyadaynu ogsoonnahay arkaanta iimaanku inay lix tahay oo nebiyada la rumaynaayo oo maalinta aakhira la rumaynaayo oo malaa'igta la rumaynaayo oo ashyaadaasi makhluuqaad ay yihiin haddana la rumaynaayo markaa see loo kulminayaa xataa tu'minuu biاllahi waxdahu yo arkaanuliimaanku waa lix an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa bilqadari khayrihi wa sharih jawaabteedu waxay tahay waxaa loo kulminayaa nooca iimaanka ilaahay loo gaar yeelaayo oo tawxiidka ah ayaa looga jeedaa xataa tu'minu billahi waxdah oo ilaahnimada iyo rabbinimadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa allahoo qura loo rumaynaya waxaana la caqiideynaya inaan cidi la wadaagin rabbinimadiisa ilaahay cidin lama wadaagto cibaadada uu xaqa u leeyahayna cidin lama wadaagto magacyadiisa iyo sifooyinkiisana cidin lama wadaagto waa iimaan ilaahay loo gaar yeelayo waxaana sidaas sii caddaynaya xadiiska saxiixa ee wafdiga cabdulqays ku saabsan amurukum biarbac nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam waxaad in amraya afar shay shayga koowaad waa maxay aamurukum an tu'minuu billaahi waxdah waxaan idin amrayaa buu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam wafdigii reer cabdiqays inaa ilaahay oo keliya rumaysaan riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya macnaha looga jeeda an tu'minuu billahi waxdah wa an tashhadu an laa ilaaha ila allah bay ku fasirayaan riwaayaadka qaarkood idan iimaanka ilaahay loo gaar yeelayo waxaa looga jeedaa tawxiidkii baa loo jeedaa waxaa ka mid a noocyada cibaadada ixsaanka samafalkaa ka mid a kolley ashyaadan waa inoo sharxi doonaa alislaam waa sharxaya iimaan waa sharxaya ixsaan waa sharxaya mid walbana adiluu keenaya waynu tegi doonaa insha allahu tacaala noocyada cibaadada waxaa ka mid a ducada baryada ilaahay la baryaayo waxaa ka mid a baqashada ilaahay laga baqanayo khawfu sir ilaahay loo gaar yeelayo waxaa ka mid a ah rajada ilaahay la rajaynaayo oo naxariistiisa la rajaynayo waxaa ka mid a ah tala saaradka ilaahay la tala saaranayo waxaa ka mid a ah, isdullaynta ilaahay la isu dullaynaayo oo rabbi loo khushuucayo waxaa ka mid a noqoshada xagga ilaahay loo noqonayo furuuqda udhaxaysa alkhawf iyo alrahba iyo alkhashya waynu u tegi doonnaa in sha allahu tacaala oo mawdiceeda aynu ugu tegi doonaa farqiyada udhexeeya markaasaynu sheegi doonaa sheekh ibnu cuthaymiinna waa caddaynaya raximah waxaa ka mid a kaalmo weydiisadka ilahay la kaalmo weydiisanayo iyo magangal weydiisadka ilahay la magangal weydiisanayo iyo gargaar weydiisadka ilahay la gargaar weydiisanayo gowraca ilaahay wax loo gowracay nadarka loo nadar noocyada cibaadada dhammaantood waa in ilaahay loo gaar yeela nooc noocyada cibaadada ka mida ruuxa ilaahay cid kale la wadaajiyana wuxuu noqonayaa gaal dabeedna wuxuu sheikhu usoo daliishaday aayaddan waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainama xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun marka ku kasta oo caabuda ama barya allah la jirkiisa ilaah kale ama macbuud kale macbuudkaa kale oo aanu xujo iyo daliil u haysanin inuu caabudo caabuda ama barya xisaabtiisu ilahay agtiisunbuu ahaatay yacni rabbi baa ka jazaynaya oo ku ciqaabaya looga jeedaa waa tahdiid mana liibaana mana liibaano gaaladu ma liibaanaan oo shacnigu iyo arrinku waa inaan gaala liibaanin waxaa laga fahmayaa inuu kaasi gaal yahay saasaa laga fahmaya aayado kalena macnaha waa la sheegay oo laynoogu tilmaamay ruuxa ilaahay cid kale la caabudaa inuu daalim yahay ama inuu mushrik yahay ama inuu kaafir yahay ama inuu yahay dadka ka ugu baadida badan kullu dalikana waa faa'iideynayaan gaalaysiinta lagu gaalaysiinayo lagu gaalima xukminayo cidda shirkiga gelisay cibaadada milu qawlihi tacaala in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum marka binasi lqur'aan inay shirki tahay baa laynagu tasriixiyey wuxuu kaloo allah yidhi wman adlu miman yadcuu min duni illahi man la yastajiibu lahu ila ywmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun wإida xushira الnaasu kanuu lahm acdaءa wakanuu bcibaadatihim kafiriin marka cibaadada dhammaanteed waa in ilahay loo keliyeeya laa burhaana lahu bihi waa صifaة kaashifa inagay soo sharxnay oo cidaan allah ahayn in la caabudaa sideedaba daliil ma leh cidduu doonaba ha noqdo saas aawadeed wax laguma saarayo loogama jeedo macbuudaan allaah ahayn haddaa caabuddaan ma burhaan u haysate mise umaydaan haysan ma burhaan iyo daliil u haysate mise daliil uma haysataan haddaydaan daliil u haysanin waa laydinku ciqaabaya lakin haddaad daliil u haysataan laydinkuma ciqaabayo saa loogama jeedo oo marka horeba waxaan jirin cid allah ka soo hadhay oo in la caabudo burhaan iyo daliil ay leedahay ma jiro aslan ba saas aawadeed laa burhaana lahu bihi waxba lagu saari maayo waa bimasaabati tacliil sababayn bay markaa macnaheedu noqonaysa oo waxaa loo diiday cidaan allah ahayn in la caabudo inaanay burhaan lahayn daraaddeed baa loo diidey sababta loo diiday waa taas haddii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam la caabudo caabuditaanka la caabuday burhaan ma haddii malakul jibriil la caabudo caabuditaanka la caabuday burhaan iyo daliil ma leh waa bail haddii cid kale la caabudo allah ka soo hadhay cibaadada la caabudayaa burhaan iyo daliil ma leh waa bail wa fi lxadiidi adducaau mukhu lcibaada xadiidka waxaa adducaau ducadu mukhu lcibaadati waa dhuuxii cibaadada mukhiga waxaa la yidhaahdaa maskaxda waa la yidhahdaa mukh waxaa kaloo la yidhaahdaa dhuuxa lafaha ku jira dhuuxaasna mukh waa la yidhahdaa marka waxaa loo jeedaa waa dhuuxii cibaadada bimacnaa waa cibaadada khulaasadeedii iyo wixii ugu sii muhiimsanaa weeyi xadiiska sanadkiisa waxaa ku jira dacfi siduu alcallaama maxamed naasir iddiin alalbani raximah اllah u caddeeyey waxaa se saxiixa xadiiska kale ku soo arooray adducaau huwa alcibaada xadiiskaasi isagu waa haabit nebiga waa ka sugan yahay sala allahu aleyh wasalam siday ahlu cilmigu caddeeyeen ama riwaayada mukhulcibaada sheegaysa sanadkeedu waa daciif marka waxaa inaga kaafinaya xadiiska kale adducaau mukhulciba adducaau huwa alcibaada waxaa inaga kaafinaya xadiiska kale ee odhanaya adducaau huwa alcibaada ducadu iyadaa cibaado ah waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkiisu ilaahay uu yidhi wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wuxuu yidhi rabbigiin udcuunii astajib lakum ibarya haddaa ibaridaan waan idinka aqbalayaa ibarya ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin ina aladiina kuwii yastakbiruuna ka kibraayo iska waaweynaynaya can cibaadatii cibaadadayda ay caabudayaan iska waaweynaynayo iska kibraaya ka kibraaya sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxay geli doonaan ayuu ilaahay yidhi naarta jahannamay geli doonaan daakhiriina xaalay yacni markaa dullaysan yihiin bay jahannamo geli doonaan xaalay dullaysan yihiin bay jahannamo geli doonaan marka ducada waa in ilaahay loo gaar yeelaa ducadana waxay culammadu u qaybiyaan laba qaybood ducaau ulcibaada wa ducaau almas'ala ducadii cibaadada iyo ducadii su-aashiiya baryada ahayd labada noocbana waa in ilaahay loo keliyeeyaa ducaau lcibaada waxaa looga jeedaa cibaadada allah la caabudaayo ee salaada la tukanayo ee la soomaayo ee qurubaad iyo khayraad kale lala imanayo xagga macnahay duco ka tahay iyo baryo oo say baryo uga tahay cibaadada uu ruuxu ilaahay caabudayo wuxuu uga jeedaa sawaab iyo ajar iyo janno ku hel iyo raalli ahaansho oo saasuu niyeysan yahay inuu ku helo wuxuu kale uga jeedaa naar inuu kaga badbaado iyo cadho ilaahay marka xagga macnaha bay duco ka tahay iyo baryo kaanahu lisaanul xaalkiisu leeyahay ilaahu naar iga badbaadi ilaahu janno i geli ilaahu iga raalli noqo ilaahu dembigayga dhaaf markaa ducaa ulcibaada la yidhahdaa nooca kale waxaa la yhaha ducaa u mas'ala waa ducada su'aasha ah ee baryada ah oo danaha in la weydiisto waxaa isii waxaa iga fayd marka baryo kasto ilaahay la baryaa waa cibaado la caabuday oo wixii kugu adkaado markaad ilaahay ka barido inuu kuu sahlo wixii kaa maqan inuu ku soo celiyo wixii dhiba inuu kaa daafaco xataa manfacada yar ee aad doonayso markaad ilaahay weydiisato aad tidhahdo ilah arrinkayga iyo sir arrin aan dembi ku jirin aad tidhahdo ilaahayow arsaaqi sii ilaahayow quudi sii yani waxa weeye waa baryada aad ilaahay baryaysaa waa cibaado aad caabudayso laakiin baryada cidaan ilaahay ahayn la baryaa marna cibaaday noqotaa marna waa ka baaqataa baryada cidaan allah ahayn la baryaa mar cibaado waa noqotaa kayrkaa la caabuday oo ciddaa ilaahay aan ahayn la caabuday bay noqotaa marna waa ka baaqataa cibaado ciddaa makhluuqa a la caabuday inay noqoto waa ka baaqataa culamadu waxay yidhahaan waxaa laga eegaa saddex shardi saddexdaa shardi waxay yihiin an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh waa inaad weydiisato mid nool oo makhluuqa aada baryaysaa waa inuu xayi yahay oo nool yahay oo hadduu mayt yahay oo dhintay oo aanu noolayn adoo daarudunye ku sugan baad waxaad bariday yacnii sheekh dhintay beri hore baryada aad baryaysaa waxay noqonaysaa cibaado aad caabudayso waayo isku daarna ma joogtaan xayaatan dunyawiyana ma noola oo isku nolol ma noolidin mar hadday sidaas tahay baryadaad baryaysaa waxay noqonaysaa cibaado aad caabudayso an tas'ala alxaya alxaadira kaa makhluuqaad wax weydiisanaysaa waa inuu yahay mid xaadiro kula jooga ama xukum xaadir leh e hadduu ghaa'ib yahay oo kaa maqan yahay xukum xaadirna aanu lahayn oo asbaab caadiya isku kiin xidhayn sida inaad fariin u dirtay sida inaad warqad u qortay asbaabaha caadada lagu ogaaday inuu warku ku gaadho cid aad ku gaadhsiiso sida inaad telefoonada soo dariyo kale kula hadasho caadadaa lagu og yahay ruuxii lagula khitaabay warku gaadhayo marka ruuxa lala hadlayo lagama aaminsana awood makhluuqnimadii ka baxsan inuu leeyahay ama awood basharnimadii iyo bini aadamnimadii ka baxsan inuu leeyahay lagama lagama qabo ama caalamka wax kastoo ka dhacayo inuu ka warqabo ya yani taas iyada ah markaa lagama aaminsana ee sabab caadiya ah isku ken xidhay an tasal alxaya alxaadira marka bishardi waa inuu xaadir yahay ama xukum xaadir leeyahay ee kaad baryaysaa ee makhluuqa ahi haba noolaade haddaanu xaadir ahayn xukum xaadirna aanu lahayn oo kulama joogo sabab caadiyana iskuma kiin xidho warqadaad u qoraysaa ma jirto farriin aad u diraysaa ma jirto asbaabta caadada lagu ogaaday warku inuu cid ku gaadhana kumaad gaadhsiin oo telefoon maad qabsan iyo waxyaalaha la midka ah ee bannaanka intaad istaagtaa tidhi hebelow dhibaatada iga fayd markaasaa la hebelku u yeedhaya xaguu joogaa markaasaa waxaa la yidhi wuxuu joogaa dee waxa weeye maraykan buu joogaa maxaa la odhan lahaa dee odaygii waa khafiifaa la odhan lahaa ya waa laba mid in waaliyi ku dhacday oo waali hadlaayo iyo inuu ciddan u yeedhayo uu ka aaminsan yahay meesha adduunyada looga yeedhaba inuu maqlaayo yeedhmada meel walbana waxa markaa ku sugan uu og yahay dee hadduu taa ka aaminsan yahayna waa gaalnimo oo wax ilaahay la gaar yahay qul laa yaclamu man fi الsamaawaati waalardi اlgayba ila allah gaybka allah oo qura og wa cindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu gaybka allah oo qura og marka inuu qaybkii og yahay inuu ka qabo ayaa ka imanaysa an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru calayh wuxuu weydiisanayaa waa inay tahay wuxuu kari karo oo caadada lagu ogaaday waxaasoo kale bashar inuu awoodi karo sida inuu yidhaahdo ruux xaya oo nool oo kula jooga ayaad waxaa tidhi waa reerkii waa iga raashinla iyo raashin ii qaad waad barida waana xay oo waa nool yahay waa xaadir oo waa kula joogaa waxa laakiin aad weydiisatay ma wax bini aadam awoodi karo asaalatan ba ruuxani haba yidhahda anigu ma awoodo ma wax bashar sidiisa awoodi karaa mise waa waxaan bashar awoodi karin maya waa wax bashar awoodi karo waxaa buu yidhi war iwaraabi waa haraadanahay waa xay waa xaadir wuxuu weydiistayna waa wuxuu kari karo idan shirki noqon mayso laakiin hadduu yidhaahdo ibogsiiyo caafimaad isiiyo xanuunka iga qaad sheekh hebelow maanta adaan kuu imi haye waxaan kuugu imi inaad xanuunka iga qaado caafimaad i siiso maxay noqonaysaa markaa bashar miyuu awoodi karaa inuu xanuun qaado caafimaad bixiyo waa maya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu odhan jiray markuu qof xanuunsanayo allaahuma rabba annaasi mudhib alba'si ishfi anta shaafiy laa shifaa'a ila shifaauka ilaahayow rabba annaasi mudhiba alba's dadka kii u rabbiga ahaayow ee abuurtayow ka xanuunka tegsiiyow ishfi anta shaafii bogsii adaa wax bogsiiye laa shifaa'a ilaa shifaa'uka caafimaad iyo bogsiini ma jirto bogsiintaada mooyaane aduun wax bogsiin kara nebi maxamed ma odhan anigiyo ilaahay baa wax bogsiinaya ma odhan laa shifaa'a ilaa shifaa'uku nebigu odhan jiray allah buu ku xasriyo ku koobay caafimaad bixinta iyo bogsiinta halkaa waxaan baraarujinayaa dadka qaarkood marka xadiiskaasoo kale akhrinayaan waxay yidhahdaan ama ay ducaysanayaan ashfi anta shaafi ashfi waana qalad waxay culammadu yidhaahdeen ishfi waa in la yidhahdaa ashfi waa inaan la odhan haddii ashfi la yidhaahdo waad ishabaaraysaa isu ducayn maysid oo ashfi waa maxay ilahayu halaag weeye ya ashfi waa ilaahayow halaag oo dil weeye markaa dee ducayn maysid markaase waad habaaraysaa xarakadaa la bedelay ee hoos dhignayd ee la kor dhigay baa macnihii beddeshay marka halkaa lagu baraarugsanaado alcalaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna waxa uu ku sheegaya masalada ku baraarujinaya kitaabkiisa sharxu riyaad saalixiin riyaad saalixiinka markuu sharxayo ayuu masalada ku baraarujinaya odhanaya labadu waa kala duwan yihiin waayo ashfi macnaheedu waa ahlik waa halaag ishfina waa bogsii marka caafimaadka iyo bogsiinta ilaahay baa haya marka waxa uu weydiisanayaa waa inay tahay wax makhluuq kari karo waxaa la mida ruux buu u yimi oo wuxuu yidhi waxaan kaa rabaa dembigayga inaad dhaafto oo dembigan ilaahay ka galay inaad iga cafido iga dhaaftaan kaa dalbaya maxay noqonaysaa markaa dembiga ilaahay laga galay allahun baa dhaafi kara waman yakfir dunuuba ila allah dembiyada yaa dhaafa allah mooyaane cid aan allah ahayna dembiyada ma dhaafto an tas'ala alxaya alxaadira bima yaqdiru caleyh saddexdaa shardi markay dhammaystirmaan makhluuqna la bariyey oo makhluuqa la baryaya waa mid nool waana mid xaadiroo jooga ama xukum xaadir leh waxa la weydiisanayaana waa wax bashar u awoodi karo sida caadadu ku dareertay saddexdii shardiba waa dhan yihiin shirki waa ka baaqatay markaa waxayse dhex taallaa inay xalaal noqoto iyo inay xaaraan noqoto laakiin saddexda shardi mid ka mida ah haddii la waayo shirkay noqoto iyadu gaalnimay noqonaysa saddexda shardi laakiin markay dhammaystirmaan makhluuqna la beriyey shirkigii waa ka baaqatay waxayse dhex taallaa xalaal inay noqoto iyo inay xaaraan noqoto xadiiskii muslim saxiixa kusoo wariyey waa kii ku soo arooray ya qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaaa nabigu wuxuu la hadlay saxaabi qabiise la odhan jiray wuxuu uhi qabiisow su-aashu uma xalaal aha saddex mid ka mida ah, saddex midkood mooyaane saddex mid ka midun bay su-aashu u bannaan tahay inuu cid wax weydiistaa markaasaa saddexdii nabigu sheegay sala allahu alay waslam saddexdii markuu sheegu wuxuu yidhi wamaa siwaahunna suxtun ya'kuluhaa saaxibuhaa suxta saddexdaa wixii ka soo hadhay waa xaaraan qofka u saaxiibka ee weydiisanayaana xaaraan buu cunayaa saas aawadeed buu sheekh taqyaddiin ibnu taymiya raximah اllah oo yidhi mas'alaة اlmakhluuqi fi اlasli muxaramat wa inama ubixat lidaruura su-aasha makhluuq la wax su-aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan laakiin ka fursan waabaa loo banneeyaa markay daruura keensato halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk